رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد هدي ilaah yidhaahda subxaana wa tacaala maanta waxaan meesha ka bilaabaynaa kitaabka lagu magacaabo xisnu lmuslim min adkaari lkitaab wasunna kitaabkaasoo ah kitaab aada iyo aada u nafacaad iyo manfac badanba xisnu oo macnaheedu ay tahay gabaati ama dhufayskii almuslim qofka muslimka uu geli lahaa oo min adkaari alkitaabi wasunna dikriyaalkii iyo xusaskii ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga markaa ku yimid qofka muslimkaa inta adduunka uu joogo wuxuu khatar ugu jiraa shaydaanka ileen ma raba wanaag badan inuu qofka muslimka gaaro dhib ayuu rabaa shaydaanka inuu dadka gaarsiiyo sidaa darteed ayaa ilaahay wuxuu ugu talagalay dhafays iyo gabaati loogu talagalay qofka muslimka inuu uga dhunto shaydaanka ma aha meel la qoday iyo guri la galo laakiin waa ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisa inuu isku gabaatiyeeyo oo qofku markaa uu isku wareejiyo kitaabku wuxuu ka hadlayaa adkaar aad iyo aad u badan iyo ducooyin weliba mar allaala marka xaajooyinka iyo dhibaatooyinka ay yimaadaan iyo mararka kalaba waxyaabaha kitaabka uu tilmaamaya waxaa ka mida marka la hurdayo sidii loo ducaysan lahaa labiska marka la gashanaayo dharka marka la xiranaayo marka musqusha la gelaayo laga soo baxayo xabka waysaqaadka iyo marka loo socda masaajidka gurigaaga markaad gelaysii markaad ka soo baxayso mar allaala marka qofka waxyaaba dhib badan oo culays badan ay u yimaadaan qofku markuu dambaabo arrin markay ka cuslaato deynta markuu gudi waayo iyo waxyaabo badan oo noocaas oo kale ayuu kitaabka ka hadli doonaa markaan gudihiisa geernaan arki doonaa kitaabka sida uu hadlaayo waxaan ka bilaabaynaa muqadamada bismi illaahi araxmaan araxiim almuqadima ina alxamda lilaahi mahad ilaahay bay u sugnaatay naxmaduhu wanastaciinuhu ilaahay waa ku mahdinaynaa waana kaalma weydiisanaynaa wanastakfiruhu waxaan ka dembi dhaaf weydiisanaynaa dembigii aan galnay wanacuudu billaahi ilaahay waxaan ka magangelaynaa min shuruuri anfusina nafafyaalkeena sharartoodii wa wasayi'aati acmaalina acmaalaheena kuwooda xunxunkaa man yahdihi allaahu qofkuu ilaahay hanuuniyo falaa mudilla lahu wax dhumin karaa ma laha waman yudlil qofkuu ilaahay dhumiyo falaa haadiya lahu wax hanuunin karaa uma sugnaanin wa ashhaddu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah alla xaqnimo lagu caabudo inuusan jirin ilaa ilaahay maahane waxdahu xaale uu keligiis yahay laa shariika lahu wax shirkina uusan markaa u sugnayn wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan nebi moxamed cabduhu addoonkiisa inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisii markaa uu soo dirsaday sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabihi naxariis iyo nabadgelyo korkiisii asxaabtiisaba allah yeeli ahelkiisa iyo waman tabicahum intii ku raacday biixsaanin wanaagga ilaa yowmi iddiini ilaa maalinta qiyaama wasalama tasliiman kahiira nabadgelin badan ilaahay ha badbaadiya amaa bacdu intaa kadib ayuu yidhi imaamka kitaabka qoray fahaada midkan mukhtasar waa mid yar oo la soo gaabiyey fahaada midkan gacanta aad ku haysatee kutubkan yar ah mukhtasar mid mukhtasar ah waaye ikhtasartuhu waxaan ka soo gaabiyey buu dhahay imaamka min kitaabi kitaabkayga lagu magacaabo addikru wadducaau xuska iyo baryaha iyo walcilaaju isu daaweynta biruqa min alkitaabi waasuna iyo waasunnati sunnada laysku tufo iyo kitaabka iyo sunnada ka sugnaaday ikhtasartu waan soo gaabiyey fiihi kitaabka dhexdiisa qisma aladkaari xusaska qayb ka mida liyakuuna si uu u ahaada kitaabka ayaan u gaabiyey khafiifa alxamli mid xambaaritaankiisa uu khafiif yahay fi lasfaari marka safarada iyo socodka markaa lagu jiro inuusan qofka cuslaynin uu noqdo mid yaroo gacanta lagu qaadan karo jaabka la gashan karo boorsada lagu ridan karo saasaan markaa ugu talagalay liyakuuna khafiifa alxamli xamligiisa mid khafiifa inuu noqdo fi lasfaari waqad ikhtasartu waxaan ku soo gaabiyey buu yidhi calaa matni dikri shigitaanka matnigiisa waktafaytu waxaan uga gaabsaday oo aan kuga gaaftoomay fii takhriijihi soo saaridiisa bidikri masdarin hal masdar xusidiisa aw masdarayn alle ama laba masdar waa meesha xadiidka uu ka soo fulay oo mimaa wujida fi lasli midka asliga laga helay ah waman araada qofkii doona macrifata asaxaabiyi saxaabiga aqoonshasadiisa qofkii raba saxaabiga xadiidka wariyey inuu ogaado aw ziyaadatan ama ziyaado raba fi takhriiji takhriijka iyo soo saaridiisa wax ziyaadaha qofkii ka raba fa calayhi birujuuci waxaa korkiisa ahaaday inuu u noqdo ila alasli asalkii meesha laga keenay waas'alu allaha ilaahay ayaan su su'aalanayaa caza wajal caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye biasmaa'ihi alxusnaa magacyaalkiisa fiican iyo wa sifaatihi alculaa sifooyinkiisa sarsareeyan ku su-aalana an yajcalahu inuu ilaahay ka dhiga khaalisan mid baraxla oo khaalis looga dhiga liwajihi ilkariim wejigiisa kariimkaa wa an yanfacaniya bihi inuu igu anfaco kitaabkan fii xayaatii wa bacda mamaatii noloshayda iyo geeridayda ka gadaal wa an yanfaca bihi inuu ilaahay ku anfaca kitaabkan man qara'ahu qofkii akhriya aw tabacahu ama daabaca aw kaana amase sababan sabab u noqda fii nashrihi inuu faafo inahu ilaahay subxaanahu nasahnaaye waliyu dalika arrintaa ayuu weli u yahay waalqaadiru calayh waa mid kari kara wasal allahu wasalama calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wa asxaabihi iyo waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin intaba ilaahay naxariis iyo badbaada ha siiya waaye fadlu dikri waxaan ka gelaynaa meeshaan dikriga intaanna loo tilmaamin xusida ilaahay iyo sida loo xuso marka hore waa inaan ogaano fadliga uu leeyahay haddaan ilaahay xusno subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fadkuruunii ixasuusta adkurkum aan idin xasuustee ixuso oo mar walba tasbiixdayda iyo tahliishayda iyo dikrigayga wada anigana waa idin xasuusanaa qofka in allaala inta uu ilaahay xusaayo ilaahay wuu xusayaa subxaana wa tacaala washkuruu lii igu shukriya buu dhahay ilaahay walaa takfuruuni hana igu kufrinina yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyayow udkuru allaha ilaahay sheeg sheega oo xusa oo mar walba afkiina iyo qalbigiina ha ku jira dikran kahiira xusitaan badan ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala dikriga ilaahay waa cibaadada aan xadidka lahayn ayay ka mid tahay sidaa darteed ayuu ilaahay yidhi udkuru allaha dikran kahiira wax badan ilaahay xusa subxaana wa tacaala haddaad salaada gudataan faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllahi wاdkuruu اllaha kahiira wax badan ilaahay xusa wاdaakiriina allaha kahiira wاdaakiraat wاdaakiriina allaha kuwa ilaahay xusa kahiiran wax badan oo ragga ah iyo wاdaakiraati daakiraadka wax badan ilaahay xusoo dumarka ah acadda allaahu ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum ayaga makfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran cadiiman ajir cadiima oo weyna ayuu ilaah u diyaariyey wadkur rabbaka rabbigaa ku xus fii nafsika nafsadaada dhexdeeda tadarucan adigoo u tadarucayo ilaahay wakhiifatan adigoo cabsanaya ama qarsanaya waduuna aljahri jahri sukadeedoo kor ha u qaylin markaad ilaahay xusaysa min alqowli qowlka bilguduwi waalasaali subax iyo galabta ilaahay xus walaa takun min alghaafiliin dadka hilmaansan ee khaafiliintana ha ka mid noqonin wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi mathalu aladii kii tusaalihiisa yadkuru rabbahu rabbigiis xusaya iyo waaladii midka laa yadkuru rabbahu rabbigii aan xusaynin mathalu alxayi waalmayiti mid dhintay iyo mid nool ayay mathal ahaan iskula yihiin qofka rabbi xusaya waa qof xayi ah oo nool qofka aan rabbi xusayn waa qof meyid ah haba noolaadee meyd adduunka socdo waaye wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu kaloo yidhi alaa unabbi'ukum ma idiin waramaadadow bikhayri acmaalikum acmaalihiina kuwa u khayr badan wa askaaha ugu tahiran cinda maliikikum boqorkiina agtiina wa arfacihaa ugu kor qaadid badan fii darajaatikum darajooyinkiina camalada lagu kor korqaado ma idiin sheegaa wa khayrin lakum idinkagana khayr badan min infaaqi adahabi waalwaraqi inaad sadaqaysataan ood bixisaan dahab iyo qalin wax idinkaga khayr badan ma idin tusiyaa oo weliba wakhayri lakum idinkaga khayr badan min an talqow inaad la kulantaan cadowwakum cadowgiina oo fatadribuu aad goysaan acnaaqahum qoorahooda oo wayadribu ayaguna ay gooyaan acnaaqakum qoorihiina inaad jihaad gashaan ood gaalada si fiican u baabi'isaan idinkana aad ku shahiidaanoo qooraha ay idinka gooyaan camal idinkaga fiican ma idin tusiyaan qaaluu waxay dhaheen saxaabadii bala nacam yaa rasuul allah macnaha na tusi inaadan na tusin iska dhaafee na tusi waaye qaala rasuulku wuxuu yidhi dikruullaahi tacaala ilaahay xuskiisa waaye subxaanahu wa tacaala inuu qofka ilaahay xuso waayo wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi yaquulu allahu tacaala ilaahay wuxuu dhahayaa ana anigu cinda danni cabdii bi addoonkayga melihiisa agtiisaan ahay buu dhahay ilaa subxaanah wa tacaala ana anigu cinda danni male agtiisa ayaan ahay cabdii addoonkayga bii ani uu ii malaysto arkaysaa wax khayr maba samaysanine waxaan ka mid ahay dadka ahlu naarkan ay ila tahay saasaan u malayna maca daalika qof walbaa wuxuu alla agtiisa ka malaysta ayuu leeyahay wa ana macahu anigaa micigiisa ahoo la jira idaa dakaranii markuu ixusaayo mar walbuu ixuso anaa micigiisaabuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala ilaahay micigaaga wuxuu ku noqonaa mar kasta markaad xusayso fain dakaranii hadduu igu dhex xuso hadduu igu xuso fii nafsihi naftiisa dhexdeeda dakartuhu fii nafsii naftaydaan ku xusaabuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala wain dakaranii hadduu igu dhex xuso fii mala'in jameeca dhexdooda koox lagu dhex jiro ayuu igu dhex xusay dakartuhu aniguna waxaan ku xusaa fii mala'in jameeco oo khayrin minhum ayaa ka khayr badan waa malaa'igtee wain taqaraba ilaya hadduu iigu soo dhowaado xaggayga addoonkayga shibran haltaaka uu ii soo dhowaado taqarabtu ilayhi diraacan diraac baan u dhowaadaa buu dhahay ilaahay waa dhudhun haltaakaad ilaahay u dhowaatay diraac iyo dhudhun buu kuu soo dhowaadaa waxaa loola jeedaa wax yar oo cibaadaha hadduu sameeyo wax badan oo naxariisa ayaan anigana ula dhowaadaa wa in taqaraba ilaya diraacan hadduu diraac ii soo dhowaado waa hal dhudhune taqarabtu ilayhi baacan baac ayaan u dhowaadaa waa gacan kaamil ah wa in ataanii hadduu ii yimaada yamshi asagoo soconaya ataytuhu waxaan ugu tagaabuu dhahay ilaahay oo aan uga hortagaa harwalatan orod haddii wax yar oo cibaadaa uu sameeyo looma dhibaato gelinayo socod badan inuu naxariista alla uu ugu gaaro anaa ka hortaga buu dhahay ilaahay naxariisteyda ayaan ula hortagaa wa can cabdillaahi bin busrin radia allaahu canhu cabdillaahi bin busrin ilaahay ha ka raadi noqdee ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow ina sharaa'ica alislaami islaamka sharaa'icdiisa qad kafurat calaya korkayga way ku badataye fa akhbirnii bishayin shay ii sheeg buu dhahay atashabbafu bihi aan ku dhego shay hal mar aan qabsadoon ka fuqin ii sheeg waxyaabaha sharaa'icda ah ama qaybaha islaamka way ugu badatay hal qayb oon xoogga saaro oon ku liibaano oo aan ku dhego rasuulkii allow ii khabar qaala rasuulku wuxuu yidhi laa yazaalu yuusan ka zuulin lisaamuka carabkaaga radban inuu u qoyan yahay min dikri illaahi ilaahay xuskiisa subxaana wa tacaala carabkaaga ilaahay xuskiisa ha u qoynaado mar walba wad dikriga ilaahay dikriga ilaahay carabkaaga yuusan ka joogsanin qoynaashaha waxaa loola jeedaa mar walba ha ku jiro ilaan haddii laga waayo asagoo ka qalalay ayay la mid tahay wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man qara'a qofkii akhriya xarfan hal xaraf oo min kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa ku dhex sugan falahu bihi wuxuu ku leeyahay halkaa xaraf xasanatun xasano iyo wanaag ayaa laga siinaa waalxasanatu bicashri amhaaliha halkii xasano toban ayaa loo laalaabaa oo toban miisaalkeeda ayuu ku leeyahay buu dhahay nebiga axadka qur-aanka akhriya laa aquulu dhihi maaya alif laamiim ayaa xarfun xarf ah alif laamiim xarf waayo madhahayi buu dhahay nebiga walaakin alifu xarfun aliftu waa xarf walaamu xarfun laamtu waa xarf wa miimu xarfun miimkuna waa xarf buu dhahay nebiga alif laamiim haddaan isku daraa xaraf loo xisaabaa dhihi maayo alif laamiim hadduu dhao alifta gooniya loogu xisaabaa waa toban xasanaad laamta gooniya loogu xisaabaa waa toban kale miimka gooniya loogu xisaabaa waa toban saddexaad alif laam miim soddon xasanaad ayuu ku leeyahay وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال wuxuu yidhi cuqba kharaja rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay ayaa soo baxay sala allahu calayhi wasalam wanaxnu anagoo fi sufati sufadii markaa ku sugan qowladii ayaan ku dhex jirnay asxaabu sufa ayuu ka mid yahay sufada waa qowlo yar oo masaajidka agtiisa ku taaloo ducafada iyo masaakiinta tabarta la jiifan jirtay faqaala wuxuu nagu yidhi ayukum yuxibbu yaa jecel an yaqduwa inuu dheento kulla yowmin maalin kasta ilaa budxaan budxaan meesha la dhaho inuu aado aw ila alcaqiiq caqiiq meesha la dhaho oo faya'tiya minhu uu kala yimaado meesha binaaqatayni laba halaad ama laba geel oo koomaawayni kursyo waaweyn leh fii hayri idmin walaa qatiicati raximi ayadoo dembi la-aan iyo goosmraxim goosma-aan ku jirin yaa jacal inuu subax walba intuu dheento butxaan uu taga ama caqiiq meesha la dhaho oo laba naaqadood waa laba hale oo kursiyo waaweyn leh uu ka kaysto asagoo dembi loo qoraynin faqulnaa waxaan dhahnay yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow nuxibu daalika arrintaa waa jecelnahay qof kastoo annaga nagamida waa jecel yahay inuu meesha aado oo laba halood uu la yimaado uu soo qaato qaala rasuulku wuxuu yidhi afalaa yaqduun muu dheenta axadukum axadkiin ila almasjidi masaajidka muu u dheenta oo fayaclama uu soo bartuu ow yaqra'a soo akhriya aayatayni laba aayadood oo min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ku sugan casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye khayrun lahu way oga khayr badan tahay min naaqatayn laba halaad laba halood way uga qayr badan tahay waalaatun saddex e, aayadna khayrun lahu min alaain saddex halaad ayay uga qayr badan tahay wa arbacun khayrun lahu min arbacin iyo wa min acdaadihina min alibili intii tiro ahuu akhriyey oo geela ah way uga qayr badan tahay buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu kaloo yidhi man qacada qofkii fadhiista maqcadan meel la fadhiista lam yadkur illaaha uusan ilaahay ku xusin fiihi maqcadkaa dhexdiisa waa golahuu fadhiistaye kaanad calayhi min allaahi tiratun ilaahay waxay u ahaanaysaa xaggiisa ninkaa korkiisa ay uga ahaanaysaa tira tira waa nadaama iyo qowmama iyo shalaay waman iltajaca qofkii jiifta maldajacan makaanu jiif lam yadkur illaaha fiihi ilaahay uusan ku xusin kaanat calayhi korkiisa waxay min allaahi uga noqonaysaa tiratun nadaama iyo xasra iyo shallaay ayay markaa ku tahay waaye meelo badan oo gola ayaan fadhiisanaa maanta buuq iyo hadal aan lagu badiyaa ilaahay ma lagu xuso maalinta qiyaama way imaanaysaa maca daalika tiray kugu noqonaysaa iyo nadaamo xasra iyo shallaay wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa jalasa qowmun qow ma fadhiistaan majlisan majlis iyo gole oo lam yadkuru allaha fiihi aysan ilaahay ku xusin meel walbood fadhiisata hal marba ha ahaatee subxaana allaahi ku dheh sariirta markaad jiifata hal mar xataa ha ahaatee bismillaahi dheh waa inaad hadalka iyo waxyaabaha kale aad ku soo dhex dartaa dikriga ilaahay haddayse meel fadhiistaan qoom ilaahay aysan ku xusin walam yusalluu calaa nebiyihim nebigoodana aysan ku sallinin ilaa kaana calayhim tiratun ilaah waxay u noqonaysaa korkooda nadaamo fain shaaa cadabahum hadduu doono waa u cadaabayaa ilaahay wain shaaa gafara lahum hadduu rabana waa isaga saamaxa subxaanaه wa tacaala waqaala sala اllahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa min qowmin qowm jira yaquumuuna istaagaya min majlisin meel ay fadhiyeen laa yadkuruuna allaha fiihi aysan ilaahay ku dhex xusin meesha gudaheeda say u fadhiyeen ay u buuqayeen oo dagaal iyo qabiilka sheekaysi iyo saasay xaaladu tahay ay ku jireen ay kala istaageen ilaa qaamuu can mili ilaa way istaagayaan meeshii oo ah can mili jiifati ximaarin dameer bakhtigiisa oo kale meeshii oo ah ayay ka istaagayaan wa kaana lahum waxayna u ahaanaysaa xasratan nadaamo shalaay markaa u noqonaysaa intaa waa horudhac dikriga ilaahay iyo in rabbi la xusana la tusaaleeyey waxaan ka gelaynaa amaakinta iyo boosaska ilaahay lagu xusa subxaana wa tacaala midda ugu horaysa waa adkaaru istayqaadi min annawmi dikriga lagu xusa ilaahay qofka markuu hurdada ka soo kaco waad u jiiftay caawoo dhan ayaad soo kacday subaxdii maxaad dhahaysaa waxaad dhahdaa alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushuuru alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allihii axyaanaa na soo nooleeyey bacdamaa amaatanaa markaan dhimanay ka gadaal wa ilayhi nushuuru kulanka iyo aruurkana xaggiisa ayuu markaa ahaaday qofku marka uu hurdo waa xayaata bax yar oo kumeelgaar ah allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamud fii manaamiha ilaahay nafta ayuu qaataa taan dhiman hurdadaa lagu oofsadaa fa yumsiku alatii qadaa calayha almowt ilaahay naftuu ka celiyaa intii meed lagu xukmaye wayursilu lukhraa ilaa ajalin musamaa nafta kale waa lasoo diraa ilaa waktigeeda laga gaaro mayd ayaa dhahayd waxaad kala ogeed malaa ilaahayaa xayaatada kugu soo celiye mar allaala marka aad soo kacda hurdada qaylo iyo buuq iyo dagaal ha bilaabin muusig dhegaysashadiisa ha ku bilaabina dheh alxamdu lilaah ilaahayaa mahad iskale alladii axyaana na soo nooleeyey bacdamaa amaatanaa markaan dhimanay ka gadaal wa ilayhi nushuuru xaggiisaa loo noqonayaa waxaad kaloo dhahaysaa laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah ilaahay xaqnimo lagu caabudoon allaha waaxidka ahayn ma jira waxdahu xaalo uu keligiis yahay laa shariika lahu shirki uma sugnaanin lahu lmulku mulki ilaahay buu u sugnaaday walahu alxamdu mahadna asagaa iskale wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax walba alla kari kara waayo waxaad ku dartaa intaas subxaana allahi ilaahay ayaa nasahan oo ceeb iyo nusqaan aan lahayn walxamdu lilaahi ilaahay ayaa mahad iskale iyo faalo iyo ammaan dadkoo dhan hadday mahadiyaanna waa mahadsan yahay haddaysan mahadininna ilaahay waa mahadsan yahay labada marba subxaana wa tacaala walaa ilaaha ila allaahu ilaahay asaga aan ahayn ma jira wallaahu akbar ilaahay ayaa weyn walaa xawla walaa quwata ilaa billaah walaa xawla xeelad iyo tab iyo caqli aan xumaanta uga leexda melihi walaa quwata awood aan diinta ku raaca melihi ilaa billaah inuu ilaahay igu saacido maahana allihii alcaliyi alcadiimi sareeyey oo weynaa ee rabbi kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf sidaana waad dhahaysaa markaad hurdada ka soo kacda waxaad kaloo dhahaysaa alxamdu lilaahi aladii caafaanii fii jasadii ilaahay ayaa mahad iskale jasadkayga ii caafiye waradda calaya ruuxii ruuxdayda korkayga ku soo celiye waadina lii bidikrihi dikrigiisana ii fasaxayoo markaa ii idmay inaan asaga markaa xuso ilaahay mahad iskale alladii caafaanii fii jasadii jasadkayga caafimaad ii siiye waradda calaya ruuxii ruuxdayda ii soo celiya waayo dad badan ayaan jasadkooda caafimaad qabin musqulaha aan aadi karin oo la qaada aan soo fadhiisan karin oo la fadhiisiya aan wax cuni karin oo lagu qabaa maca daalika waxaad dhahaysaa alxamdu lilaahi aladii caafaanii fii jasadii waradda calaya ruuxii waadina lii bidikrihi dikrigiisana markaa ii fasaxay tobanka aayadood ee ugu dambaysa suurata aala cimraanna waad akhrinaysaa ina fii khalqi asamaawaati waalardi ileen aayadahan ilaahay markii nebiga lagu soo dejiyey bilaal ayaa u yimid habeenimaa lagu soo dejiyey nebiga sidaa darteed bilaal ayaa u yimid oo ogeysiinayey salaada aadaankeeda nebigoo ooynaya ayuu u yimid sala allahu calayhi wasalam bilaal wuxuu dhahay maa yabkiika yaa rasuul allah maxaa kaa ooyayey bilaal wuxuu dhahay aayado ayaa laygu soo dejiyey caawa maca daalika iikoo kale aan arkin waylun halaag wuxuu u sugnaaday qofkii akhriyo oon ku tadabburin halaag wuxuu u sugnaaday qofkii akhriyo oon ku tadaburin waa ku soo celceliyey nebiga aayadahanna waa ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaar ilaa suuradda ay markaa ka dhammaato ina fii khalqi asamaawaati samaawaadka abuurkooda iyo walardi arlada abuurkeeda iyo wakhtilaafi alleyl isbeddelka habeenka iyo wannahaari midda maalinta la aayaatin aayaad iyo cibrooyin ayaa ugu jira liulil albaab dadka cuquusha u saaxiibka ah dadka caqliga leh ayaa habeenkii maalinta isbeddelkiisa samaawaadka tiirla'aanta la taagay arlada la goglay oo la fidiyey ugu sugan iyo isbeddelka habeenka iyo maalinta ulilalbaab yaa la yidhaahdaa ulilalbaab dadka caqliga u saaxiibka yihiin dadka dadka kala siyaaseeya miya maya dadka ganacsiga iyo beyc mushtarka si fiican u bartay miya haddaana loo tilmaamaa aladiina yadkuruuna allah waa kuwa ilaahay xusaya qiyaaman ayagoo taagan wa qucuudan ayagoo fadhiya wa calaa junuubihim iyo ayagoo junuubkoodii dhinac dhinac u jiifa intaba ilaahay ayay ku xusaan subxaana wa tacaala maxaa u sii dheer wayatafakkaruuna waxay ka fakaraan fii khalqi asamaawaati waalardi samaawaatkii arlada ah qaab abuurkooda ayagoo dhahaya rabbanaa rabbigeenniyow maa khalaqta haadaa baatilan kan baatil iyo cayaar cayaar iyo dhiildhiil uma abuurin subxaanaka adigaa hufan oo nusqaan aan lahayn welad iyo saaxiibana aan samaysanine faqinaa naga kori quri cadaaba annaari naarta cadaabkeeda ilaahayow naga kori dadka dhahaya waayo ulul albaabka ilaahay ayay xusaan ayagoo taagan ayagoo fadhiya ayagoo jiifa waa saddexda xaalad oo insaanka uu ku sugan yahay mar waa fadhidaa mar waa taagantaa marna waa jiiftaa wax ka dhexeeya malaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim ayay ilaahay ku xuseen samaawaadkii arlada abuurkooday ka fakarayaan wayatafakkaruuna waxay ku fikirayaan fii khalqi asamaawaati waalardi samaawaadkan saan u waaweyn oo xoogga leh diirla'aanka la taagay alle ka xoog badan inuu jiro abuuray og yihiin iyo arlada sidaa ah rabbanaa maa khalaqta haada baatilan ilaahayow kan baatil iyo dheeldheel iyo ha iska ahaada uma samaynin in la fiirfiirsado uma abuurin ee in lagu caqli qaataad u abuurtay subxaanaka ilaahayow adaa ceeb iyo nusqaan ka dheera faqinaa cadaaba annaari naga kori naarta cadaabkeeda rabbanaa rabbigeenniyow innaka adiga man tudkhili innaara qofkii naarta aad gelisa faqad akhsaytahu waad hoojisay qofkiiba naar gala oo naarta aad ilaahayo ugu talagasho gasho kaa waa u dhammaatay wamaa lildaalimiina daalimiintana uma sugnaanin min ansaarin wax u gargaara daalimiinta wax kaalmeeya oo nasri siiya oo ilaa mataqaana alla xaggiisa uga daalmeeya intaasoo dhan markaa malaha maa lildaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac mid xamiima ma laha iyo shafeeco la aqbala rabbanaa inaka man tudkhili innaara ilaahayow qofkaad naarta gelisa faqad akhsaytahu waad hoojisay wamaa lilظaalimiina min ansaarin daalimiinta wax u gargaara markaa uma sugnaanin rabbanaa rabbigeeniiyow inanaa anagu samicnaa waxaan maqalnay munaadiyan mid munaadi ah mid qaylinaaya mid naadinaaya oo dhawaaqaayo yunaadii liliimaani iimaanka dadka ugu naadinaaya hadalkiisana uu yahay an aaminuu birabbikum rabbigiin rumeeya fa faaamanaa waaba rumaynayba isla markii aan maqlnay madhay rumayn maxaa la dhahaa rabbi maxaa la dhahaa isla markiiba fa aamanaa waa rumaynay rabbanaa rabbiyow fakfir lana noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkeenna wakafir ilaahayow astur oo qari oo naga tirtir cannaa xaggeenna sayi'aatina gafafkeennii qaladaadkeenna watawafanaa na oobso oo na dil maca abaraari annagoo baariyaalka micigooda ku jira ilaahayow nafta naga qaad wa tawafanaa maca alabraar baariyaalka micigooda annagoo ah ilaahayow waana dil oo dadka ashraartae sharta badan anagoo ku dhex jirne ilaahayow nafta ha naga qaadin rabbanaa inanaa samicnaa waan maqalnay munaadiyan dhawaaqe oo yunaadii ku dhawaaqaya liliimaani oo dhahaya an aaminuu birabbikum wa rabbigiin rumeeye faaamanaa waa rumaynee rabbanaa fakfir lanaa rabbigeennou noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkeenna wakafir ilaahayow astur cannaa xaggeenna sayi'aatina qaladaadkeenii gafafka naga dhaca watawafanaa maca alabraari baariyaasha bixigooda anagoo dhex ah ilaahayowna oobso dadka fujaartii qamri cabliyaalka ah diinta alla ka durqee qayilaaya shirkiga iyo macaasida iyo xumaanta ku dhex jira anagoo ku dhex jirna ilaahayow hana oobsan hanana dilin waa khaatima xumee ilaahayow baariyaalka adig ku xuso oo diinka raaca khayrka iyo wanaagga ku dadaalay salaada dukanaya kheyrka ku dhex socda nicigooda anagoo ah markaa nagu dil waa xusnulkhaatime lkhaatime rabbanaa rabbigeenoo waaatinaa nasiimaa wacadtanaa waxaad noo yabohdood noo ballanqaaday calaa rusulika ay calaa lisaani rusulika waaye rusushaada carabkooda waxaad noogu ballan qaaday ilaahayow nasii oo jannada ah walaa tukhsinaa ilaahayow hana hoojinin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo waayo inaka adiga laa tukhlifu lmiicaad miicaadka mid guub yeelaa ma tihid ballanada mid ka baxaa ma tihid rabbiyow nasiib sii ballanqaadkaad noo ballanqaaday rususha carabkooda waxaad noogu ballanqaaday ileen adi intaad noo timid nooma sheegin rasuul ayaad noo soo dirtay waa aaminay waa rumaynay ballanqaadkii rususha carabkooda aad noogu ballanqaaday na sii hanana dulaynin yowma alqiyaama innaka laa tukhlifu almiicaad fastajaaba wuu ka ajiibay lahum ayaga rabbuhum rabbigood oo wuxuu yidhi annii anigu laa udiicu ma dayacayo camala caamilin shaqaale shaqadiisa oo minkum idinka idinka mid ah caamil camal uu qabtay ma dayacayo idinka idinka mid ah min dakarin aw unhaa lab ahaaye ama dhadig dakar waa wiil aw unhaa waa naag bacdukum gobolkiin min bacdin gobolka kale ayuu ka ahaaday qaarkiin qaarka kale ayuu ka ahaaday faaladiina haajaruu intii hijrootay oo wa ukhrijuu min diyaarihim guryahooda laga bixiyey oo wa uuduu la dhibay fii sabiili jidkayga lagu dhibay oo wa qaataluu dagaalamay wa qutiluu la dilay la ukafiranna dhaafe oo dhaafee canhum xaggooda sayi'aatihim xumaanyaalkoodaan ka dhaafayaa buu dhahay ilaahay wala udkhilannahum waxaan gelinayaa jannaatin jannooyin tajri ay soconaysa min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaala sawaaban waa abaalgud oo min cindi illaahi ilaah agtiisa ka ahaaday wallaahu cindahu ilaahay agtiisa waxaa ahaaday xusnu sawaabi abaalgud midka ugu fiicane laa yakurannaka yaysan ku kadin rasuulkii allow taqalubu aladiina kubii gadgadoonkooda kafaruu kufriyey filbilaadi bilaada ay ku gadgadoomayaan ganacsiga iyo bayax mushtarka dalxiiska ay bilaada u kala aadayaan waayo mataacun qaliilun waa raaxa yar uma ma'waahum jahannam intaa ka gadaal ma'wadkoodii hoyadkoodu waa jahannamo wa bi'sa almihaadu gogolna jahanamo ayaa u baas leh laakin